بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا الأمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وأمجلس كيني صدحات majaalistii aynu ku akriyeynay gabayadii alimaam ashaafici raximah اllahu tacaala eh, waxaynu yar baraarujin lahayn qaafiyadii ba'da beydkii nuu eh, soo maray aynu ishkaalka ka muujinay wahal axadu yusqi ilaa cudri kaadibin ida qaala lam ta'bal maqaala quluubu eh, hadalkaygii waxaa ku jirtay manaaqibka bayhaqi inaan kusoo aroorin markaa sax maahay wuu ku jiraa waa wahamintaasi beydku wuu ku jiraa sidaa hadda u qoran yahayna wuu u qoran yahay weli laakiin macnihiisi waa mushkil waxaa kale oo abyaada soo guuriyey ibnu casaakir fi taariikhi dimishq marka isagana sida ay u madbacaysan tahay kolley tasxiif badanna wuu ku jiraa laakiin halkaa mushkilka ahaydee lam ta'bal maqaala quluubu isagu waxa qolada dabacaysa ay usoo dhigtay lam ta'ti lmaqaala quluubu halkaa lamta abadaasi marka iyada lafteedu weli maqsuudkeedu waadix ma noqonayo yani hadalkaa quluubtu uma imanayso yani ma waafaqayso ma ogolaanayso haddii lagu fasiro waa macquul lakin waxoogaa lafdiga ayaa weli sidaas ku caddayn tanna dee lam tabal maqaala quluubna weli waaba iyadu way ka fog tahay oo qof beenaalo ah dee lama odhanayo hadalkiisa qalbigu ma diidayo qalbigu maarata hadalkiisa waa uu diidaya waana laga boodaya oo tana ku jeestay laleeyahay waa beenaale intaasaynu markaa yarbaarujinaynay waxaa majliskeennu ka bilaabmayaa kaafiyat ljiim kaafiyada jiimka kollay sacdi iyada ma jirto oo dee waxba kama arag markaa uu ka tegey jiimka hal gabay buu kusoo arooriyey gabaygaasina gabay shaafici leeyahay maaha gabay makaanadiisii iyo culamo toona u munaasib ahna maaha waan arki doonaa wuxuu yihi wa qaala saasuu yihi hoostan waxbuu ku sheegayaa wafayaat lacyaanka oo gabayga soo naqliyey wafayaat lacyaanku tarjamada shaafici buu ku sheegayaa gabayga lakin wuxuu odhanayaa wa min almansuubi ilayhi hoostana waa idinku qoray waxyaalaha loo nisbeeyey shaafici waxa ka mid marka xaqiiq ahaan gabaygana saa sheegnin shaafici ma laha saaxibu dumyat اlqasr oo xataa wafayaatu cayaankaba ka horreeyey ayaa gabaygan soo guuriyey waxaan u sheegayaa nin gabaya ahaayoo abulfaraj la odhanayay ayuu gabayga u sheegay shaafici uma sheegin wuxuu yihi markaa ninkaa gabayaagi maada yukabiru dayfu baytika ahlahu in siila kayfa macaaduhu wa macaajuhu yqulu jaawaztu اlfuraata walam anal jaawartu bay ku fiicantay waxaan filayaa in dumyat lqasriga jaawartu ahayd ayaqulu jaawartu اlfuraata walam anal riyan ladayhi waqad طagat amwaajuhu waraqiitu fi fii daraji اlculaa fatadaayaqat cama uriidu shicaabuhu wafijaajuhu wala tukbiranna khasaasatii bitamalluqi والmاء يخبر عن qdاh زجاaجه عindيi yواaqيت الqريض وdره وعلي إكليل الكلام وتاaجه تربي على روض الربا أزهاaره ويرف في ناad الندى ديباaجه والشhاaعر المنطيق أسود سالخ والشعر منه لعاaبه ومجاaجه وعداوة الشعراء dاء معضل ولقد يهون على الكريم علاaجه abyaadu ninka abulfaraj la yidhaahda uu kasoo guurinayo dumyat lqasri oo taqriiban dee noqonaya qarnigii afraad inuu noolaa shaacirkaasiba u ekaanaysaa waayo dee mualifka diib mualifka dumyadu qarnigii shanaad markuu ahaa abulfaraj iyo isagaana siduu u warinaya gabayga mid baa udhexeeya marka meelaha qarnigii afraad oo kale awaakhirtiisii nin markaa noqonaya ayuu u dhow yahay wuxuu markaa sheegaya qisuu gabaygu lahaayo ninka abulfarajka ee shaacirka ah ayaa waxa qabtay nin wasiir ah marka wuxuu leeyay naftaydii baa uga baqayba malaha isna marka hore waxa ku siiyay waxbuu islaha marka deetana abyaaddan aan isku furtay buuli oo gabaygu mararka qaarkood dee meel halisuu kaa saaray oo mid laga yaabo inuu caro kuu baktiisna ayaa markaad afari yar u tuurto laga yaabaa inuu kaa dego oo uu kaa jeedsado haddaba isagii buu la khitaabaya wuxuu leeyahy maada yukabiru dayfu beytika ahlahu qofka ku soo martiyaa reerkiisii markuu ku noqdo muxuu u sheegi in siila haddii la weydiiyo waa suiladii laakiin sa'ala waa tan mararka qaarkood la khafiifiye ee saala hamsada inta la khafiifiyo saala ay noqoto deetana marka la jasmiyana laa tasal deetana amarkiina sal sal bani israa'iila kam min aayatin bayina lakin haddii hamsada sida loo daayo sa'ala yas'alu lam yas'al is'al bay noqonaysaa fas'aluu ahla الdikri in kuntum laa taclamuun markaa waa saaladii oo la khafiifiyey marka markii saalo la khafiifiyey ee deetana ay saala iska noqotay oo dee ay maaragtay muctalkii oo kale ay noqotay juwafka ahaa mabni majhuulkeediina sidii baaca biica loo olinayay iya iyadana saala siila ay u noqotay in siila ay in suila ila weeyaan marka haddii la weydiiyo ninkaa kale isagu siduu usoo guurinayey in qiila baabulahaa isagu in qiila haddii qofkii lagu yidhaha markuu soo laabto kayfa macaaduhu wa macaajuhu maxaad la soo laabatay macaadku waa soo laabashadii macaajna waa kuweecadka markaad meel lagu weecdo ayaa caaj caaja ila diyaari uu kusoo baydhay marka maxaad la soo baydhayoo maxaad la soo noqotay marka la yidhaahdo kii adiga kusoo martiyey bal muxuu ku jawaabi doonaa haddaanad wax u dhiibin wey haddaanad wax fiican u dhiibin muxuu kuugu jawaabi doonaa ayaqulu jaawartu lfuraata walam anal riyan ladayhi waqad dagat amwaajuhu ayaquulu ma wuxuu odhan doonaa jaawartu lfuraat webigii furaat ee aada garanaysay ciraaq marayey iyo suuriya dhulkaa soo marayey baan la jaar ahaayoon ag joogay walam anal riyan ladayhi haddana cokanaan ma gaadhin ninka adiga intuu kuu yimid aada waxba u dhiibi weydo markuu noqdo adigoo lagu ogyahay inaad deeqsi tahay ama aad wax badan hayso oo maal badan ilaahay kuu dhiibay haddaanad iska hagaajinin markuu noqdo ma waxaa laga yeelayaa furaad baan ag joogay haraadna waan baktiyaya oo cokanaan ma gaadhin ayaquulu ma wuxuu odhan jaawartu lfuraata waxaan jaar la ahaa jaawastu haddana waan dhaafay bay noqonaysaa markaa macnuhu ma sii qurxonaanay waxaan la jaar ahaayoon ag joogay webigii furaat wana walam anal mana helin oo ma gaadhin riyan cokanaan laday webiga agtiisi waan ku dhag harraadana waqad dagat amwaajuhu iyada oo aanu webigu qalalnayne mawjadihiisu ay waxa weyaan xadgudbayaan oo maaratay ay fatahayaan oy da maaratay daafaha garaacayaan iyaan haddana haraadanaa ma saasuu jawaabi doonaa waraqiitu fi daraji اlculaa ma wuxuu odhan doonaa waxaan fuulay maaragtay darajadihii ama jaranjartii cirka loo fuulay meelaha sare fatadaayaqat markaasay ka cidhiidhsantay camaa uriidu maqsuudkaygi iyo muraadkaygii wixii aan rabay shicaabuhu wadooyinkii xagga sare hawadu wa fijaajuhu waa isku mid u shicaab iyo fijaaj shicaabna waa ariiqan udhexeeya labada buurood baa shicbi baa la yidhahdaa shicaabna waa jamci fijaajna waa jamcu fajin isuna waddadii weyney waddooyinkii cirku cidhiidi bay noqdeen oo markaa waxa weeyaan meel aan maraan ka waaye nin yidhi intuu cirkaan ubaxo meel aan maraan waaye ninkaa ma laga dhegeysanaya warkiisa wala tukbiranadan beyt baa ka horeeya wala in shakartu tasanucan wa tamaluqan shukran yakunu min النifaaqi misaajuhu bu markaasuu macnuhu kusii caddaanay walain shakartu haddii aan mahadnaqo oo aan idhaahdo allah ninkii nin ahlu khayra buu ahaayo haddii waxba ii dhiibin haddaan mahadnaqo o aan idhaahdo nin saas oo saas sameeyo caynkaas weeyaan haddaan ku idhahdo dadka agtooda kugu ammaano tasanucan wa tamalluqan iyadoo iska yeel yeel iyo iska dhaadhicin iga tahay ila waba yimaad adon waba isiinin oo iqadiyey kolkaan haddana ku ammaan dadka agtooda kugu ammaanayo dee waa uun iska yeelyeel iyo tasanucu waa wa waa iska yeelyeelki tamaluqna waa iska dhaadhicin qof marka laska dhaadhicinaye maarata laisku dhadhajin isku dhadhajin weeyaan tamaluq anigoo tamaluqaya oo isyeelyeelaya haddii aan ku ammaano shukran yakunu min annifaaqi misaajuhu aan ku ammaano ammaan nifaaq lagu barxay ilan xaqiiqa maaha adoon waxba isiin markaan ku ammaanayeen deeqsinimo iyo wax kugu sheegayo waan munaafaqadaynayaae dee qalbiga waxaan ka waa bakiil soo ma marka haddaan kuu mahadnaqa buu yihi mahadnaq lagu barxay munaafaqad ee aan ahayn mahadnaq run ah fala tukbiranna waa kan marka fala tukhbiranna khasaasatii bitamalluqi waxa warka bixin buu yihi baahida iyo maaragtay daranyada iga muuqata khasaasadu waa gaajadii gaajada iyo daranyada iyo xaaladayda ayaa ka warami bitamaluqi tamaluqa aan sameynaya in iska yeelyeel iyo isku dhadhajinin ay tahay gaajadayduba way sheegi marka maay maxaa laga faida hadal waaqacaygii u beeninayo dee waxba ku tari maayo walmaau yukhbiru an qadaahu zujaajuhu biyaha qashinka ku jira waxa sheega koobka ay ku jiraan koobku markuu yahay quraarad koob quraarada oo biyo ku jiraan biyahaasi adigoon biyihii xagga sare ka soo eegin in biyahaasi ay nadiif yihiin iyo in qashin ku jiro qadaag waa saxarkii saxarkii ku jiray quruuradaa sheegaysa buu yidhi markaa yani daahirkiibaa waxaa laga akrisanaya waxaa qalbiga ku jira marka xaaladaydii sare iyaa qalbigayga waxa ku jira oo xaqiiq ahaan in aan leeyahay waa mid dulliya iyaa xaaladeydaba laga akrisanayaa buu hadalkayga waxaa ka maaragtay xeel dheeraanaya muuqaalkayga cindii yawaaqiitu lqariidi wa duruhu wa calaya ikliilu lkalaami wa taajuhu marka markii hore waxoogaa de taa hore waxoogaa tarkiib bay ahayd imika waxoogaa tarhiiba ayaad haddana moodaa inuu markii hore amaantu jeclaysiinayay de wax lagu ammaano xaqiiqaa ah keen bula imikana in yaroo tarhiiba u raacinaya wuxuu hi cindii yawaaqiit lqariidi wadur waduru qariidku waa gabayga qariidku waa gabayga markaa gabayga macdantiisa ayaan hayaa buu ya yaaquudka de waad garanaysaano waa dhagaxyadii qiimaha badnaa mid kamida ah. durina waa iyaduna waa jawaahirta wada qurux maarata fiican oo dhan duri waa la taa waliba khaasatan badda ay kasoo saari jireen marka wuxuu leeyahay gabayga kuwiisii macdanta ahaa ee qiimaha badnaa ayaan hayaayo yani nin gabayaayo baan ahay wa calaya ikliilu lkalaami wa taajuhu taajkii hadalka iyaa idul saaranoo fasaaxada iyo aftahamada taajkeedii nin ilaahay ku galladay baan ahay ikliil iyo taaj way isgudagelayaan laakiin ikliilku waa taaj ka samaysnaan jiray ubax ashaar iyo ubaxyo kala duduwan taaj ka samaysnaabaa ikliil la ohan jiray taajna de waa taajkaa caadigae madaxa loo saarayo boqorada iyo loo saari jiray iyo gabadha aroosada iyo wixii lamidka ah haddaba wuxuu leeyahay hadalka iyo aftahamo taajkeediina aniga xabaarsan oo ilaahay u galladay turbi calaa rawdi ruba ashaaruhu waxa ay ka kor noqonaysaa oy sare u dhaafaysaa beerihii ku yaalay meelaha taagga ah beerta taagga ah waa la jecel ma garanayo kolley khibrad beer beerood mali lakin haddana kamathali janatin birabwatin asaabahaa waabilun faaatat ukulahaa dicfayni fain lam yusibhaa waabilun faallun qur-aankiina waa adiga arkayo beertii xagga sare ku taallay waa maantaasa ayaa usugan gabayada carbeedna waa saas oo kale marka wuxuu leeyahay gabayadayda iyo kalaamka aan iyo taajka aan maarata taajka gabayadayda beeraha meesha taagga ah ku yaalla rubaadu waa jamcu rabwa rawduna waa jamcu rawda waa beeri markaa beerihii meelaha taagaga a ah ku yaalay ubaxyadooda iyo quruxdooda gabaygayga ubixiisaa ka sarraysa buui turbii azhaaruhu yani azhaaru ama azhaaru qariidi ama azhaaru taajiba haddaa doonta dhe damirka mesha u celi lakin waa intaa isagu soo sheegta taajkaa uu leeyahay iyo hadalka uu hayo iyo gabayga uu hayo ashaartiisa iyo ubixiisa iyo quruxdiisu waxay ka sara maraysaa calaa rawdi ruba beerihii ku yaalay meelaha taagga wayarifu fii naadi nadaa diibaajuhu wayarifu waxaa ka babanaya fii naadi nadaa naadahu waa golaha golaha diiqsinimada yani waa halka raggu isugu yimaadaan ee deeqsi ragga deeqsiyadii isugu yimaadaan wax ku bixinayaan waxa ka babanaya diibaajuhu xariirtii hadalkayga yani halkaasaan ragga maaragtay dee deeqsiyada ah, aan ku ammaanaa buu kuleeyaho ammaantayda laga laga laga akristaa oo laga dhegeysta golaha wax lagu bixinayo aniga ammaantaydaa taala buu yiriyo xariirtii hadalkayga iyaa ka dul babanaysa washaaciru lmintiqu gabayaaga aftahnkii aswadu saaliku waa mas waliba nooca ugu daran aswadku waa mas mas madow weeyaano aad u markaa u u waabay daran marka aswadu saali bay yihad magac bay unoqotay ma yani mas maaha inaynu thucbaan intaynu soo qadano thucbaanun aswadu saalixun leenahay maskaa madoobaba aswad la yidhaahda oo waxawey eh, waxawey hadday saas iska yihahdaanoo ra-aytu aswada sida hadduu ku ihahdo waliba saalika na sii raaca aswada saalikan saalik waa waa xoob dhacsanaya ilan waa salkigii waad garanaysaa waa in maqaarka shayga laga saaro marka magaciisiibaa aswadu saalik saasa maga laba labadaasoo waliba saa isugu rakiban ayaa lagu magacaabaa waa maska markaa ugu halisan marka waa de midabkiisuna saasuu marka abeesadii ugu darnayd ayuu la mid yahay buu ku leeyahay gabayaaga aftahanki da iska hagaajinin dee meel daran buu ku dhigaya washicru minhu lucaabuhu wa mujaajuhu gabayguna waa dhareerkiisii iyo wixii uu tufayey maskaas waabaydii iyo dhareerkii halista ahaa ee uu tufayey waa gabayga wacadaawatu shucaraai daa-un mucdilu gabayaagu inay ku colaadiyaan waa cudur dawala-aana daa lcudaal haddii la acdala daa-uhu ninkan cudurkiisu mucdil buu noqday bilaa dawuu noqday wy markaa colaada gabayaagu waa cudur bilaa daawo ah walaqad yahuunu cala lkariimi cilaajuhu inkastuu sidaa yahay lakin haddana qofku hadduu deeqsi yahay inuu daweeyaa inuu daweeyaa way usfududaan kartaa dee shilinkuu dhiibayaa wey markaa dee gabayaagu marka de waad arkeysaa shaafici waxan de munaasiba maaha shaafici inuu qof gabay ugu hajabo u yihaahdo haddaad wax bixin weydo waxa weeyaan waxaa kugu dhaca dhagaha faraha gelin doontaa dee sax maaha walidalik tacliiqa hoosta ku sheegayo waa kale wafayaatulacyaanka haamishkiisa xaasha lilahi an yunsaba shicru lilimaam shaaficiyi aw ilaa gayrihi min aimati lmuslimiin yani waxa weeya waa ka nasahan yihiin culamada islaamku in gabaygan kale loo tiyo lakin de gabaygu sidiisa gabay ahaan waa gabay uqorxoono aad u sareeya xagga balaaqa ahaan iyo waxa weeya waa mima caduba lafduhu wa macnaahu weeyaano alfaadiisa iyo macnihiisu ah. gabayada afar bay uqaybiyaan mid lafdigiisuna macaan yahay macnihiisuna macaan yahay iyo mid lafdigiisu macaan yahay laakiin macnuhu aanu wax weyn ahayn iyo mid eh, lafdigiisu aanu buurnayn oo aada loo dhegto aanay u macaansanayn laakiin macnaha xambaarsan xikmadda ku jirta xikmad culus ay tahay iyo mid aan labada midna islahayndi markaa eh, hada mima caduba lafduhu wa macnaahu lafdigiisuna waa macaan yahay eh, macnihiisa laftiisuna dee ma xuma nin sheeka ubaanu de ku munaasib ahayn iyo de inuu qofka ku adeegto de dhaqankaasaan dhaqan fiican ahayn laakiin qaabka uu usoo dhigay iyo tashbiihaadka uu sameeyey iyo siduu sameeyey wax wada heer sare ah weeyaan tan markaa dee gabayaagana wa cadaawatu shucaraai daa-un mucdilun mutanabikiisina muxuu ahaa wa cadaawatu shucaraai nicma almuqtana wa cadaawatu shucaraai nicma almuqtana markaa makaayid sufahaai ayaa ka horeysay yani dadka sufahada ah, makaayidooda ataynu odhan jirnay inagu gacan doqontu xarkaha lagu xidhxidhayo xusulladay ku seeta qofku markuu safiha yahay baydkaan i dhamaystirnayn qofka safiha ee bilaa caqliga ah buu yidhi halkuu isleeyahay sharqoor dhig ayuu isagu isku sharqoolayay kii uu isagoo ku dhici lahaa buu guntaya oo markaa waxa weeyaan dhigaya o xidaya markaasu wuxuu kusii xijisiiyey wacadaawat shucaraai nicma lmuqta bisa lmuqtana wacadaawat shucaraai bisa lmuqtana wax la kaydsado cadaawad shaacir baa ugu daran buuli oo de waxa weeyaan waxba kuu reebi maayo soomaalida laftooda nin bay sheegi jireen gabay ahaa mala meelaha hawdkan malaha iyo oogada iyo deganaayo meel qayder la yidhaha buu deganaa qofkii soo degaba wuxuu ku odhan jiray ama ama ama qaydar ka guur ama qaalinaysi ama qaydar ka guur marka yani haddaad qaalinta bixin weydo dee gabay buu ku dhex marinayaa ummadda deetana markaa adigoo qasban baba iska guuriba oo dee weliba bahdilan markaa inaad marka horeba iska guurto oo tabanoo qaalina kuma karaya waxbana hay odhan waan iska tegayaa iyo inaad qaalinta iska dhiibtood markaa si nabada meesha ku degto labadaa mid ahaan bay u ahaaneysa waa dabcan kasbi iyo dee maaragtay shaqo aan fiicnayn oo aan xalaal ahayn laakiin dee gabayaaga qaarkood sameeyaan imikana waxa booski ku jira midiya oo haddaad iska laaluushi weydo waxa laga yaabo inay dee kula kacaan ay meel daran kula maraan khaasatan markaad mansab iyo madax tahay ood meel hayso haddaad iska hagaajin weydo inay ku dabagalaan oy deetana wanaagaagiiba xubaan ka dhigaan ayaa dhici karta haddaad iska hagaajisana qashin kastood samayso inay wanaaguna muujiyaan oo de imika maanta warbaahintaas ayaa halkii gabaygu berigaari ku jira ku jirta waa markaa dhaqan aan fiicnayn inay tahay warbaahinta lafteeda inay aada iyo aada isaga ilaaliso kasbigoodina xaaraan buu ku noqonaya hadday waxaa ku kasbadaan ay ku shaqaystaan kasbi xaaraan oo aan xalaal ahayn iyuu noqonaya qaafiyat lxaa samica arabiicu bnu sulaymaana rabiic ibnu sulaymaan oo ardaygii shaafici almuraadi waa raawiyat limaam shaafici kutubtii imaam shaafici dee ninkii warin jiray ummadduba ay ka wariso weeyaan yaquulu isagoo labaan maqlay kuntu yawma cinda shaaficiyi shaafici baan maalin ag joogay fajaaءahu ara acraabiyun mid acraabiya u yimid reer baadiyaha biyadihi ruqcatu warqad sita fatakhaطaa riqaab الnaas dadkii bu ka soo taltallaabsaday xalqadii shaafici wanaawalahu ruqcata warqadiibuu udhiibay sheekhi o de dadkii darsigii hor fadhiy o de dadkii wax u sheegay ayuu warqadii udhiibay fa nadara fiiha shaaficiyu shaafici baa markaa warqadii eegay fadacaa bidawaati tawaadi buu u yeedhay tawaadi buu keenay tawaadu so tawaad baashanta khadku ku jiray tawaad tawaad waa laga keenay adawaa wawaqaca fiiha wuu saxeexay yani waxbuu ku qoray wuu jeedaa bikhaihi imaam shaafici sidii qof saxeexaya oo kale waxbuu meeshii markaa ku dul qoray fatamictu lacraabiya markaa ninkii warqadii u qaatay ninkii acraabigaha waan ka daba dhaqaaqayo warqadii ayaa ninkii baan dabagalay buu yihi wasa'altuhu nadara fiiha waxaan ku idhi war bal warqadda itus muxuu ninkani dee cilmiga shaafici buu wariyaay wuxuu is yihi malaha su-aal baa sheekha la weydiinayaayo jawaabtiibuu ku qoray dee aad cilmigaa ah, isagana aad weri sida aad soo aragti faidaa fiiha mise waxaaba ku qoran buu yihi aqulu macaada allahi an yudhiba tuqa talaasuqu akbaadin bihina jiraaxu markaa beytka beyt baa de kani waa kii qoray sida markaa riwaayadu ay tahay laakiin mid baa ka horreeyo shaafici midku akriyaya ka horreeyo waa kan xagga hoose idinku qoray sl mftiy اmakiya hal fi tazaawuri wadamati mushtaaqi fuaadi junaaxu su-aashu intaasay ahayd markaa jawaabtiina waxay noqotay aqulu macaad allahi an yudhiba الtuqa talaasuqu akbaadin bihina jiraaxu markaa su-aashu waxa weeye salil muftiya almakiya war muftiga muftiga ree makaad muftiga ree makaad waxaad weydiisaa hal fii tazaawurin ma ku sugan tahay isbooqasho wadamati mushtaaqil fuaadi iyo maaragtay eh, laabgelinta habsiinta qof markaa xiise qalbiga u galay uu markaa qofkii uu jeclaa habsiiyo oo uu laabta laabta u geliyo junaaxu wax dembiihi ma ku sugan tahay deetana shaaficina wuxuu yihi aqulu waxaan leeyahay macaad allaahi ilaahay baan ka magan galay an yudhiba tuqa alla kabaqa inuu kaxeeyo talaasuqu akbaadin beerar inay isku dhagaan bihina jiraaxu dhaawacan oo markaa jacayl dhaawacay inay isku dhagaan inay alla ka kabaqi ay kaxayso ilaahay baan ka magan galay riwaayadu marka waa saas waxaa markaa kusii jirtay waan kusoo noqday shaafici markaasa waxaan ku yihi yuusan kulley waa idiin dhigayaa sida ninkan dhalinyarta ah sideed marka wan ramadaan bilow waa lagu jiraa ramadaan waa haddoo kale ninkan dhalinyarta ah sideed waxaa ugu fadwootay ood arrintaasi ugu banaysay shaafici markaa wuxuu yihi yaa abaa moxamed hada rajulu haashimiy qad carasa fi hada shahr way dhadhali waa nin yaroo reer bani haashimaho bishanuu aqal galay ramadaantan lagu jiro waana ninkaa dhalinyarta ah dee wuxuu i weydiiyey haddii aan markaa waxa weya xaaskayga hab habsiiyo ama aan dhunkado wax kalena aanay dhicin wax dembiyi intaa ma ku sugan tahay anna markaasaasaan dee ugu jawaabay wuxuu markaa rabiiciyey ninkii baan dabagalay fa sa'altu can xaali waan waraystay fadakara lii anahu mila ma qaala shaaficiy xaaladiisii markaa sidii oo kale iyuu iiga warramay markaa shaafici wiilka ma aqoon laakin de imaam shaafici firaasada waa lagu yaqaanay oo doroska hataa mar waati la yidhaahdo waxaa soo nin baa masaajidka soo galayoo dadku eeg eegayayo kolkuu masaajid dadka eeg eeg eeg eegayo iska noqday markaasuu yeedhay kal ma adoon baa kaa lumay miyuu madooba ha miyuu ilaa ha halkaad ku aragtay bu yii waxba kumaan aragin lakin waan saad usocotay qaabkaas waxu yardaydahaysa iyaan ka qiyaasay <laughs> wuxuu arkay ninkiio dadki masaajidka joog qofkii maaragtay midabkiisu yar madow yahay u dhawaanayo haddana dhinac qura markaa weliba isha hataa tayahayd buu sheegay isha badex ba ahayd oo <laughs> isagoo markaa dhinacii fiirinaya markaa dhinacii u dadka ka wada joogsanayay u ka wada eegayy ayuu markaa ka fahmay waxa uu ninkani daydeeyey marka calaa kulli xaal firaasada imaamku caan buu ku ahaa imaam shaafici marka wuxuu ninkii baan dabagalay o arrintii soo ogaaday famaa raaytu aytu firaasatan axsana minha cid markaa ka odurusid wanaagsan oo kawa fiiro dheer shaafici maan arag buu leey calaa kulli xaal qisadan saasaa loo soo guuriyaa qolya laakiin udaba ah oo dadkan had iyo jeer gabayada iyo waxaan ku mashquulsanay iyaguna si kaley dumarka uga daba dhacsan yihiinoo dumar aanay qabin iyo jacaylkooda iyo booqashadooda iyo waxaa ka gabyaanoy inta badan ka sheekeeyaan qolyihii markaa dhinaca ahaa hadalkan shaafici xaggoodiiba ula kaceen oo waxay yidhaahdeen markaa haddii qofka jacayl ku dhaco gabadhii uu jeclaa isagoo wax kale samaynayn haddii uu maaragtay habsi ama uu yar dhunkado basi kuma sugna shaafici baa fadwooday arrintaasi beentood weeyi shaaficina taa ma fadwoon caalim kalena ma fadwoon hataa gabayo kale sheegeen oo qaarkood abu xaniifa u nisbeeyeen qaar axmed bin xambal u nisbeeyeen waxaasoo dhami akaadiib weeyi shaaficina sidaa uma jeedin qisadani haddii shaafici markaa ka asaxdana sidanay noqonaysaa haddaanay ka asixin adda kama asixinba Eh, waa arrin kolley aad u mashhuuraho dee shaafici aada looga wariyo qaarkoodna cataa bay ka wariyaanba in arrintani ay ku dhacdo isaga laftiisu dee mufti makiya buu ahaa calaa ayati xaal eh, arrintu waxay noqonaysaa waa xaggii xaaska wey gabadh xaasku ah eh, iyadoo ay rabadaan tahay haddii dhunkasha kaa gaadho ama qabasho muni kaa gaadho wax kalena aanu dhicin biyana aanay soo bixin soonkaagii waa dhamaystiran yahay waxbana may gaadhin waqaala waqaaladaasi inta badan waynu ka shakinaa imikana waa sidii oo kale qaaluu sakata waqad khuusimta qultu lahum ina aljawaaba libaabi الshari miftaaxu wالsamtu can jaahili aw axmaqin sharafu wafiihi awda wafiihi ayضa lisawni اlcirdi iصlaaxu ina اlusuuda latukshaa wahya saamitat wاlkalbu yukshaa wاlkalbu yuksaa wi wlkalbu yuksaa lacamrii wahwa nabaaxu waa abyad fiican laakin shaafici kama sugno qaaluu waxay yidhaahdeen sakata waad aamustay maxaad la hadli laadaha waqad khuusimta iyadoo lagula murmayo oo lagu caayo wax lagaa sheegayo ama lagu dacweyn ayaad iska aamusantahay wa waxaasaa tahay sidan kalaa tahay maxayan kalaa tahay taasu maan eegeysaayo ma lihid qultu lahum waxaan ku idhi ina aljawaaba libaabi shari miftaaxu jawaabtu waa furaha albaabka sharka maanta dhan ha daldalmo iska aamus adu dadkeenni hore maxay odhan jireen caydu ma meel dalooshay kaa geli waa kelmad aad iyo aada u cajaa'iba bilaash kumay soo bixin kelmaddaasi caydu ma meel dalooshay kaa geli waa maya marka haddaad <laughs> jawaabiba weydo maanta dhan dibjir baa tahay saaqid baa tahay maxay kalaa tahay qur-aankaaga iska akriso wii hawlahaaga kale iska wado maanta o dhan ha daldalmo ina aljawaaba libaabi shari miftaaxu furaha sharkuba waa jawaabta haddaad iskaga aamusto isagunbaa xiiqi kolka dambena iska tegi isagoo diksi ka yar kolka kolkuu dareemo qof xataa jawaab mutaysanaya inaanu ahay yaa markaa waxa weeyaan dood lala galaa qof cilmi lagu doodayo masale cilmiya laga doodayo laysla eegayo qolba dhinac ka eegayo cilmi la muujinayo oo naxli iyo uurkutaallo aan lahayn markaas ayaa jidaalka maarata iyo munaadarad wajaadilhum bilati iyo axsan markaasuu macno leeyi laakiin qofku caaya ama caytamaya ama hadduu doono de diinba maarata ha ku sheego waxaa caydiisa si diin diin ahaanba hawdhigo ama de qof kuusoo qasto kugu talagala inuu iska kaa caayaba ha noqdee kol hadii wixii ay cay isu bedesho maxaad oranaysaa ina aljawaaba libaabi shari miftaaxu waxa adigana rifca ku ah ka aamuska aad isaga aamustay isagana waxa xaqirnimo xaqiraad ugu filan in loo jawaabi ogaa axnaf ibni qayso dadkii dadka ugu dulqaadka badnaa kamid ahaa ayaa nin baa waxoogaa loogu ballan qaado la yihi war ninkaasi haddaad ka caraysiiso intaasaa lagu siinaya kasoo cadhaysii markaa mid ahnaf waxoogaa u yar cadhays iyaa doonaya inuu maaragtay bal hadda ah, maalin un la yidhaahdo ah, ahnaf baa laga hanaajiyey oo markaa waxa weeyaan qof dhacaytamay intaasay ka doonaya markaasaa intaasoo diinaar ama dirhan baa ninkii loo ballan qaaday oo loo tagbaan meeshiibu markaa deetana intuu yimid bu axnaf wax walba ku yidhi kii sidaan haabaa waxaan kala tahay sidan kale cayn kale deetana raashin baa loo soo dhig s war wa waxdana ma kaleedahay leedahay bu raashinka wa ma ma halkan ma hunguraynaysaa bu yii raashinkana dala cunto ma hunguraynaysaa maad iskala kaayo cuni maanta o dhan awr markaa canaada buu yidhi oo aan waxba laga helayn baad maanta o dhan ku qaylinaysaa juda haysaa waxba ka heli mayside raashinkan hadday dani kuugu jirto <laughs> iska soo fadhiiso raashinka deetana ninkii waa iska tegay isagoo lacagtiina seegay ila markuu kasoo hadduu kasoo xanaajiyo waa helayay maogta marka wuxuu yihi nin aan waxba laga helaynin oo awr markaa iska canaadaho aan weligii halkaad u aan kaa yeelaynin iyaad ku daaleysaa bu mar kale waxay idhahdaan mid malaha adeeru ah ayaa inan uu dhalay dilay markaasaa deetana waa la soo qabtay gurigiiba markaa la keenay qaatilkii iyo iyo qatiilkiiba kii la dilay iyo kii dilay kii oo xidxidan iyo meydkiio la sido hor maxaa dhacayoo markaa rag bu isagana martibaa la joogtay rag martibaa la joogay oo uu cunto siinay deetna waa looy de waa la arrintaasaa dhacday oo inankay hebel baa la dilay hebel baana dilay saasaa jirta saasaayo raggii kan u dhex kicin la fadhiyey inankiisii kale markaa de warka u sheegay wuxuu kuri waad samaysaa inan inankana aas oo xabaashii de dadka hayso oo xabaashii soo qoda oo aaska u dareera inankana adeerkaayo xidhxidhanna iska siidaa islaantan hooyadaana boqol halaha siiyo geela wax uga sof oo iya <laughs> mata iyadana siiyo ku sabirsi marka raggii inuu wuxuu diidayaa raggan uu la fadhiyo ee markaa de waxa weya martida inuu ka dhex kaco bal fiirsa halkay baashu gaadhay waxa weeye inama alxilmu bitaxallum de taasoo kale waxay isku karaya ila maanta kaco u cararo u boodboodo oo wax kasta sameeyo de naftii baxdayna soo celin maayo eh, wax kale oo markaa waxa weeyaan ka faa'idayaana ma jirto waxay tegi un ninkan la aaso talaagada iigu ridayo halkaaha noogu jira ilaa iyo intaba maaragtay waxaasi dhacaya waxaas ma jirin haddaba wuxuu ku yihi ina aljawaaba libaabi shari miftaaxu dulqaad baa loo baahanya wasamtu can jaahilin qof fudud jaahilku waa qofka fudud qofka wax magarada qofku hadduu fudud yahay aqoon baanu lahayn aqoon baa u dhiman qof fudud oo degdegayaba haddaad aragto waa jaahil jaahilku ma aha un kitaabada akrisanin waxa weeye jaahilku marna waa didu caalim marna waa didu caaqil oo caaqilkiibu kasoo horjeeda walidali waa tan qur-aanka inoogu imanayso in maaragtay aladiina camilu sayi-aat bijahaalati ama camilu sua bijahaalati jaahilnimo xumaan qofka ku sameeyey ayaa laga toobad aqbala qofkan jaahilnimada la waa maxay waa fudayd iyo garaadli qofkii dembiga ugu dhacy ama qofkii aan de garanaynba waxaan inuu dembi yahay dee marar fara badan kaasi waaba dembiba ma lahaba ee qofkan laleeyahay haddana jahaalu waxaan ku sameeyey haddana toobadkeen laleeyahay waa waxa weeyaan aslanba inaad dembiga gasho ayaa jaahilnimo ah oo fudayd iyo garaadli saasuu ku yihahdo wasamtu can jaahilin mid iska doqona mid aan garaad lahayn inaad iskaga aamusto aw axmaqin ama mid doqona inaad iskaga aamusto ayaaba sharafun adiga sharaf kuwa wa fiihi ayda lisawni lcirdi islaaxu waxaa kaloo aamuska ku jira sharafkaaga in aad ilaaliso ayaa islaax ugu jira adiga makaanadaada markaad qofkii kucaayay la caytanto maqaamkii aad deganayd hoos baad uga soo dhacaysa muxuu yihi ida jaarayta fi khuluqin ida jaarayta fi khuluqin daniian faanta waman tujaariihi sawa so abutamaam mu hayn wuxuu yihi ida jaarayta fi khuluqin daniian faanta waman tujaarihi sawa haddaad kula tartanto xumaan qof haddaad kula tartanto cayd waa xumaan haddaad yaanu kaaga badin cayda istiraahdo adaa kanho adaa kanho tuuyiladaba adiguna shanlaab udhaafiso faanta waman tujaarihi sawaa laba cay ku tartantay waa waa simay waa waa masoobe masawde kolba haddii aad cay ku tartanteen marka waa inaad taa iska ilaalisid bu kuleeyay wasamtu can jaahilin aw axmaqin sharafun wasamtu can jaahilin jaahil in la isaga aamuso aw axmaqin la isaga aamuso ayaa sharafun sharaf ah qolooyin baa igu yidhi agga baladaysasaarkii yaan laga tegin sidii u ahaaye saasoo samtigii aydan ku noqonaya waxaa ku sugan islaaxun baa ku sugan hagaajin lisawni lcirdi cirdiga iyo sharafka ilaalintiisii hagaajin la hagaajinayo iyaana arrintaa ku sugan in alusuuda libaaxiyada la tukshaa waa laga baqaa wahiya saamitatun libaaxu ma cib badna libaaxu iska aamusan halkiisa iska raamsanaya iyaa laga cabsada wlkalbu yuksaa ama wlkalba haddaad tiradna waa inadii soo wal kalba aygana yuksaa dhagxaantaa lagu tuuraayo hush baa la yidhahdaa waa la eriyaa lacamri yani cumrigaan ku dhaartay wahwa nabaaxu isagoo intaa ciyayo maanto dhan haya adiga arkay dee habeenada qaar casharka laga dhigan kari waayo markay is eryanayaana waxa waa waxaasoo dhami waxba uma tarto oo uma soo kordhiso in laga haybaysto waxa weeyaan waa meel dhac waa saasoo kale bu ku le qofka cayda badan haybadii laga haybeysanayay iyaa hoos u dhacaysa lacamrii waa kelmad asal ahaan dhaara laakiin haddana darajat cala alsun carabada iskaga badatayo markaa waxba dhaar ahaan looma xisaabiyo saas daraaddeed way iska banaan tahay bay leeyihiin culamadu lacamri inuu qofku yidhaahdo ama lacamruka waayo saxaabadii aathaar fara badan baa la helayaayo ay taas isticmaalayaan marka yani kelmad un iska noqotay xoogaa tawkiid ah asalkeedu dhaar ha noqdo lakin de nuxaaduna ay yihahdaan waaba nasun filyamiin soo ma ah. sheekh culamadii waktigan hina kitaab baabu ka qoray alqawl lamiin fi ana lcamri laysat nasan fi lyamiin nas kuma aha dhaarta buu yihi maxaa ku kalifay waxaa ku kalifay markuu arkay saxaabadii oo iska isticmaalaya alxalif bigayr illahina uu ahaa mid markaa manhiya ayaa wuxuu yihi dhaar maaha waxaan marka xaqiiq ahaan de nuxaadi isku waafaqsantay inay dhaar tahay bal waaba nasun fi lyamiin bay leeyihin laakiin marka la isticmaalayo waa iska uun laqulyamiinkii oo kale iska noqonaysa waa dhaar aan dhaarnimo loogu talagelin anshada abuayib almacruufiyu lishaaficiyi abuayib almacruufi ninkaas tarjamadiisa aanan hayn iyo shaafici wuxuu u sheegay alhamu fadlu wlqadaa haalibu alhamu fadlu wlqadaa haalibu wey wlqadaa haalibun wakaa'ilu maa khuطa fi اlawxi antadiru الrawxa waasbaabahu aayasa maa kuntu aayasa maa kuntu min aلrawxi baxru sariic baa la yihahdaa mustafcilun mustafcilun faacilun waxay isku yar eg yihiin rajiska inta dambe kala duwan alhamu fadlu wاlqadaa haalibu wuxuu yihi hamigu wuu badan yahay fadlu waa dheeraad yani wuu badan yahay qofku waxyaalaha uu ku hamiyaye de maaragta uu rajaynayo walqadaa haalibu laakin haddana dee qadarkun baa ka xoog badan oo de waxaanaad ku hamiyeysay faraha badan ee kaiirka ah intii lagaaga qoray un baad ka helaysaa wuxuu yihi wakainun maa khua fi lawi wamaa khua fi lawxi wixii lawxulmaxfuudka lagu qoray kaainun mid dhacya wey bedeli kari maayo antadiru rawxa ilaahay subxaanahu watacaala farajkiisa ayaan sugayaa wa asbaabahu iyo asbaabta farajka iyo arsaaqad ballaananayo khayr badan baan rajaynaya aayasa maa kuntu min arawxi markaan ugu quusan ogahay een uga quus ugu quus badanahay oon ka quusan ogahay farajka ayaan haddana buu yihi farajka ilahay sugaa buu kuleeyay marka macnahedu waa maxay de waa walaa yasu min rawx illaahi ila alqawm lkaafiruun farajka ilahay inuu farajado cidda ka quusataa waa gaalo muslimku si kastoo ay arrintu u adkaato ya kama quusto waa kii lahaa markuu shiddada uu sheegayey naam daaqat falama staxkamat xalaqaatuha furijat wa kuntu adunuhaa laa tufraju cidhiidi bay gashay markaasaa xalqadaheedii isku dhageynay waxa weeyaan kuwa iswada haysta noqdeen musiibadii saa isugu dheganoo meel alla meel laga furo kala furo aan lahayn bay noqotay marka haddaba sidaa noqotay halkaa gashay halkii ugu celi sanad gashay ayaaba ilaahay fayday bui wa kuntu adunaha laa tufraju anna waxaan islahaa tani meel wa laga meel laga faydo male farajadkii way dhaaftay ayaa ilaahay subxana wataala kuu farajadaya markaa naxariista ilaahay iyo farajkiisa marnaba lagama quusto kaafiyat daal daalkii markaa ugudbay wuxuu yihi dakala rajulu calى shaaficiyi huwa yashku kahrata dunuubih nin baa shaafici usoo galay oo uga cawday dembiyadiisa dembigii baa igu batay buu yihi shaaficiyi maxaan yeelay fadakarahu shaaficiyu bimakfirat illaah imaam shaafici uu xasuusiyey ilaahay inuu dembi dhaaf badan yahay uma anshad markaasuu gebigan tiri in kunta tagduu fi dunuubi jaliida watakaafu fi ywmi اlmacaadi waciida falaqad ataaka min almuhaymini cafwhu وأتاaxa من نعم عليka مزيدا لا تيأسا من لطف ربka في الحشا في بطن أمka مضغة ووليدا لو شhاء أن تصلى بجهنم خالدا ما كان ألهم قلبka التوحيدا waa gabayo aad u fiican lakin laa تثبت نسبتها إلى الشhاaفعي msder markaa msder lagu kalsoonaan karo laguma hayo in kunta tagduu fi dunuubi jaliida haddii aad tahay mid kalahaya dembiye dhexdood ku kalahayo yani dembiye kudhex jira markaad soo kalahdo adigoo dembiye kudhex jira adaad kalahayso jaliidan saasay markaa tahay markaa waxaynu ku fasiri karnaa un ay majluudan adigoo ah mid la garaacay oo dembiye lagu garaacay oo yani waxa weeyaan dembiga uu ku dhibay watakaafu oo aad ka baqayso fii yawmi lmacaadi waciida watakaafu waciidan waxaad ka baqaysaa goodigii ilaahay uu ku goodiyey dadka dembiyada gale uu ugu goodiyey fii yawmi lmacaad maalinta qiyaamaha dadka dambiyada gala goodigii ilaahay ugu goodiye aad ka baqayso falaqad ataaka min almuhaymini cafuhu dee dhinac kalena ka eego xagga ilaahay waxa kaaga yimid saamaxaad iyo dembi dhaaf buu ilaahay leeyahay ilan maxaa rabaa qofka muslimka inuu ku noolaado bayna alkhawfi waalrajaa cabsidu inay kaa qaalib noqoto oo bilaa raja aad noqotona lama rabo rajadu inay kaa qaalib noqoto bila absi aad noqotana lama rabo haddii aad cabsato oo cabsidu ay kaa haalib noqoto ood istirahda adigu haalik baa tahay waad halaagsamaysaa yasi min raxmat illah baa dhacay deetana inahu laa yasu min rawxi illah ila alqawm alkaafiruun waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila adaaluun aayadahaasaa ku qabsanaya haddii aad xagga ilaahay inuu dembi dhaaf badan yahay aad taasun aada eegto oo dhinaca kale aad eegi weydana falaa ya'manu makr allahi ila alqawm alkhaasiruun baa kugu dhacaysa markaa ilaahay ciqaabkiisi makrigiisa waxa ka aamina uun oo maaragtay eh, yani waxa weeyaan aan kaba fikirin oo aan kaba werwerin ee ka aamin noqda waa qolo markaa khasaarta marka wuxuu leeyahay haddii ay taasi jirto waa saxo way jirtaa lakin haddana falaqad ataaka min almuhaymini cafwu xagga ilahay waxaa kaloo kaaga yimid dembi dhaaf iyo cafwi inuu ilaahay subxaana watacaala uu ku sifaysan yahay wa ataaxa min nicami calayka masiida wa ataaxa ilaahay maziidan wax dheeraad ah oo min nicamin caleyka nicmooyinka uu kugu nimaysa kugu waaladaystay nicmooyinka ilaahay ee faraha badan ee uu ku siiyey miyaanad arkaynin ee naxariistiisa iyo sheegaya saamaxaadiisa ila haddaad dambigaaga ah kugula xisaabtami lahaa kabasho biya ama hesheene laa tay-asan min lufi rabbika laa tay-asan ha ka quusan min lufi rabbika naxariista rabbigaa uu ku naxariisanayay fi lxashaa adigoo mudhacirka ku jira fii bani ummika caloosha hooyadaa ku jira mudqatan waslad hiliba adigoo ah iyo wawalidan ilma yaroo markaa dhashay adigoo ah naxariistii ilaahay subxaanahu watacaala uu kugu ilaalinayey ee uu kugu korinayey ee uu kugu arsaaqayey ha ka quubsanin halkaaba ilahay unbaa kugu quudinayey kugu ilaalinayey kugu dhowrayey allihii markaa naari naxariistiisa aad markaaba ku noolayd ayaa qiyaamahana jira oo naxariistiila law shaaa an taslaa jahanama khaalidan haddii uu dooni lahaa inaad jahanamo gasho ood ku waarto maxaal aad tahay mid ku waaraya maa kaana alhama qalbaka tawxiida ilaahay qalbigaaga tawxiidka kuma ilhaamiye qalbigaaga ila wadigolo muslim baa tahay oo laa ilaha illa maxamedun rasuulullah baad leedahay hadduu ilaahay dooni lahaa inaad naarta ku waarto dee tawxiid laguma bareen bilaa tawxiid baad ahaan lahayd ilan waa kuwa kuwii naarta ku waarayay waa gaaladaas markaa dhinacaa kale iyuu ka tusay marka maxaa la rabaa qofku inaanu dhinac u badanin an yaciisha bayna alkhawfi wاraja samica zuhriyu zuhrigani de zuhri ee taabiciga ibnu shahaabkii maaha qof ka dambeeyo de shaafici baa kasii warinay yaquulu isagoo oo le ama su sumica zuhriyu yaquul zuhri baa la maqlay oo le kharaja shaaficiyu ilى اlyaman shaafici yaman buu u baxay fanazla cinda qariibin lahu wuxuu marti ahaan ugu degay oo de waa tan dadku markay xaaladdu ku yar adkaato qof aad isku yar fiicnaydeen oo wax fiican haya hadaad aragti waad yar booqanaysaa waa intaasoo ilaahay wa watacala wax kaasoo siyaabaad leedahay adigoo aan su-aal haddana dee su-aalayn o aan odhan waxsii laakiin haddana aad iska soo yar salaamto ayay de mararka qaarkood naftu ay ku diraysaa <laughs> haddaba imaam shaafici yaman ayuu u baxay waa de isagoo dhalinyaro ah fanazla cinda qariibin lahu mid markaa qaraabadiisii kamid ah ilmaadeeradii iyuu ku degay wa kaana amiiran madax buu ahaa wa xiinamaa araada shaaficiyu lcawdata marka hadal buu dee jaraya shaafici markuu soo noqo is yidhi iska soo noqo ee uu soo baxay ictadara ilayhi lamiiru ninkii amiirka ahaa wuu u cudur daartay khashyata an yakuuna qad sababa lahu isagoo ka baqanaya inuu sabab u ahaa maa jacalahu yacuudu mubakiran noqoshadiisan deg dega ah inuu isagu sabab ahaa marka sidaaba may ahayn xaqiiqe yani qisada eh, ugu taalo manaaqibka iyo intuu wax aan dee qof weyn loo dhiibe u dhiibey waxaan qof weyn loo dhiibin intu u dhiibey iyuu u cudur daartay markaasuu deetana shaafi fakataba lahu shaaficiyu gabayganu shaafici u qoray marka ataaniya cudru minka fi gayri kunhihi kaanaka can birii bidaka taxiidu lisaanuka hashun bالnawaali walaa araa yamiinaka in jaada lisaanu tajuudu fain qulta lii beyt wasiiط wabastaة waslaafu صidqi qad madow wajuduudu sadqta walakin anta kharabta ma banow bikafayka camda wاlbinaau jadiidu ida kana du lqurbى ladayka mubacada wanaala اladii yahwى ladayka baciidu tafaraqa canka alaqrabuuna lishanihim waashfaqta an waashfaqta an tabqa وأشفقت أن تبقى وأنت وحيد وأصبحت بين الحمد والذم واقفا فيا layta شhعري أy ذاka تريid markaa masaadir badanoo ayuu ku yaalaa gabaygu ataaniya cudru minka waxaa isoo gaadhay cudurdaarashadaadii laakiin fii gayri kunhihi si aan xaqiiqadiisi iyo dhabtiisi ahayn buu igu soo gaadhay yani waxa weeyaan cudurdaarasho aan sax ahayn ba iga soo kaa gaadhay kunhu shay waa xaqiiqadiisii wey cudurdaarasho aad iska cudurdaaranayso oo afka ah ayaa isoo gaadhay kaanaka can biri bidaka taxiidu kaanaka waaba sidiio can biri aad yani taxiidu kaanaka taxiidu waxaad u eg tahay nin ka baydhaya can inuu ii samafalo oo wax ii dhiibo bidaaka cudurdaarashada markaa de waa nin adeerkiio de qaraabadiisiio de uu iska maaratay uu iskaga tuuraya marka wuxuu yihi wax udhiibkaygii inaad iskaga maarata kaga meeraysanayso iyaad u eg tahay buui lisaanuka hashub binawaali carabkaagu wuu ku liitaa waxbixinta carabku intaa gacantiiba laisla gaadhi carabkaagu wuu ku liitaa buu waa ku daciif waxbixinta walaa araa u fili maayo buu yihi yamiinaka in jaada lisaanu tajuudu walaa araa ma arkayo yamiinaka gacantaadu in jaada lisaanu haddii xataa carabkaagu fiicnaado oo carabkii u deeqsi noqdood wax fiican ka sheegto tajuudu gacantaadu inay fulinayso oo wixii aad arabka ka tiri ay xataa bixin ilama aha buu yi dad hataa hadal ahaan sidan u dhaanto ood si dhaanta tiraahdo inaad haddana fali u malayn maayo fain qulta haddaad tiraahdood ku faanto lii baytu nin qoys soo jeeda baan ahay wasiitun waxa weeye wasiitku waxa wey waa meel dhex udub dhexaad ah oo waxa wey qiima leh de waa reer bani haashimi leno waa ama muxuha de waa reer maaragtay bani cabdimanaaf marka yani waa ree ben mualib wey marka haddaad sheegato inaad qoys waa cudubdhaxaada kasoo jeedo wa bastatun iyo ilaahay wa taala inuu nicmo ku siiyey haddaad sheegato wa aslaafu sidqin iyo odayaal hore oo odayaal fiicfiican ah aslaafu sidqin haddii la yihahdo sidqigaa loo idaafeeyaa sida qadamu sidqin iyo lisaanu sidqin iyo waxyaalahaas o dhan baa mudkhala sidqin iyo makhraja sidqin iyo waa waxa fiican markaa odayaal fiican baan lahaa haddaad tiraahdo oo qad madow tegey wajuduudu awowyaal fiican baa i dhalay sadaqta waa runtaa oo taasi way jirtaa walaakin anta kharabta maabanow waxaysan dhiseen adaa dumiyey oo kharaabiyey bikafayka gacmahaagaad ku dumisay camdan si ula kas ah walbinaau jadiidu dhismihiiyo weliba cusub oo de maxaa laga joogaa odayaashii ilan waxa weeya boqol sano ama wax noocaasa ah odayaashii reer bani hashimi reer bani mualib iyo raggii laga jooga marka iyadoo weli dhismihiiba cusub yahay oo aanu duugoobin iyaad adigu uqaadatay buu yihi majarafadaha iyo faashka oo dumisay oo maarata cagaf gelisay idaa kaana dulqurbaa ladayka mubacadan haddii qaraabadaadii ay kaa fogaadaan oo aad fogeynayso oonad waxba udhiibeyn wanaala aladii yahwaa ladayka baciidu oo wanaalbaciidu wanaala baciidu mid fogi uu kaa helayo aladii yahwa wixii uu jecel yahay ladayka agtaada uu ka helayo haddaad xataa kuwaa u samafasho laakiin qaraabadaadii aad fogeyso tafaraqa canka alaqrabuuna lishanihi dadkii qaraabadaada ahaa danahooda iyay ku foofiyo way iskaga kaa tegi way iskaga kaa tegi danahooda iyay ku foofi wa ashfaqta waxaad ka biqi deetana an tabqaa inaad hadho wa anta waxiidu adigoo keligaa cidla taagin kuwana wasisi waba kuu tari maayan dadkaagi maarata waa wey ahalkaagi waman yajcal fi gayri ahlihi yajid xamdahu daman e, e, naam yakun xamduhu daman aleyh wa yudmami waa la dhaleecayni dad dadka markaa waa weya u ahaa macruufka ilan alaqrabuuna awlaa bilmacruuf baa la yiha dadka qaraabadaadii iyagaa macruufkaaga iyo samafalkaaga mu tujaarta qaarkood waxaad arkaysaa ma arki karo ilmaadeeradii iyo kuwa ilmaabtiga yihiin kuwaasunbaa ugu daran ummadaha kale wixii ay markaa tiraado u dhiibay sharciguna muxuu leeyahay de qaraabadaada horreysii waa waxa weeyaan waa sadaqatun wasila soo ma inaad qaraabadaada horeysiiso bixinta ayay shareecadu maarata waxa dhiiri gelinaysaa taasaana markaa waxa weyaan sida saxdii ay tahay haddaba inaad kelin noqoto ood geed meelu ka baxay aan la gelin in aad noqoto iyaad ka baan bu yh haddaad saa samayso deetana wa asbaxta waxaad noqon bayna alxamdi wadami waaqifan qof taagan mahad iyo dhaleecayn dhexdood dee dadkii qaarna qaraabadina waba maad siinin markaa kuwani sidii markaa qaraabada kuu noqon maayaan marka qof meel dhexe taagan oo aan mahadna haynin iyo ammaan haddana de wax bixinayo markaa labadii udhexeeya iyaad noqon bu yihi fayaa layta shicri aya daka turiidu labada kaa doonayso in lagu mahadiyo iyo inaad qof eh, eh, maarata ceebeysan oo dhaleecaysan aad noqoto labada kaa doonayso dee kala sheeg marka abyaadii markuu ninkii akriyey eh, bel amda uriid bu i bel amda uriid sida bayhaqigu uu qorayo maya xamdigaan doonayaa bu i xamdigaan doonayaa deetana shan boqol ayuu imaamka udhiibay muxuu ahaaye gaadiidna wuu siiyey si fiican bu markaa u si wanaagsan ayuu ama bixiyey qisada markaa bayhaqi iyo way qorayaan halkaa ku joogo sala allahu wasalam ala nabiyina maxamed allah